haddii markaa uu mubaasharo ay tahay oo qofku uu arrintii isagu baashiro halkan wuxuu ka gelayaa haddii qofku aanu baashirine uu sababta lahaa laakiin sababtaasi sabab qawiya ay tahay oo taiirkeeda ama saameynteedu uu xoog badan yahay ay markaa dilka keensanaysaa in ay arintaasi keensanayso in qofkii loo qisaaso wuxuu yihi wain akraha rajulan haddii qof uu qasbo calaa qatlihi calaa qatli rajulin nin inuu dilo hadduu ku qasbo wajaba calayhi alqawadu kaa qasabka sameeyey ee qofka kala qasbay qisaas baa ku waajibtay wafi lmukrahi ka la qasbayna qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa annahu yajib sida markaa sixada badani waa in qisaastii ay isagana ku waajibayso haddii laba qof midi uu kii kale ku qasbay inuu qof saddexaad dilo waxaa laysla ogolyahay inaanay qofkaas la qasbayo u bannaanayn inuu kaa kala dilaa oy xaaraan ka tahay xataa haddii isaga la dilayo maxaa yeelay looma ogola naftiisa inuu naf kale oo macsuum ah uu ku furto hadday haddaba sidaa tahay arintii ay dhacdo kadibna uu markaa ninkii la qasbayay kii kala dilo horta kan qasabka sameeyey ee wax qasbay isaga waa la dilaya waayo waxaa la yidhi isaga ficilkiisani waa ficil aada u qawiya oo kan kale wuxuu ku dhowaadayba inuu aalad ka dhigto oo uu kan kale iskaba noqdo sidii seeftii wax lagu dilayay oo kale markaa sababta noocanihi ee ikraaha ihi qisaastii way keensanaysaa haddaba ikraahii saddex qaybood baynu ka dhigiyo ikraah xisiya iyo ikraah sharciya iyo ikraah curfiya kani waa ikraahi xisiga ahaa wuu keensanayaa markaa qisaas mukrihii ama kii markaa qasabka sameeyey qisaastii waa lagu yeelanayaa kan kale ayaa khilaaf imanaya oo qowl uu leeyahay ninkani waa iska aalad oo kale waa wax la wato oo isagu aan ikhtiyaarkiisa ku soconin kol hadduu sidaa yahay isaga qisaas lagumale buu qowl leeyahay laakiin muctamadku isagana wuxuu leeyahay haduu sidii aaladda yahay mukalafba muu noqdeeno lama yidhaahdeen kuuma banaana inaad qofkan kala disha kol haddii laleeyahay kuuma banaana waxay taasi tusinaysaa isaga laftiisu in markaa dee nooc ikhtiyaarhii uu meeshii jiro sidaa daraaddeed waa la dilayaa isagana labadiiba marka waa waa loo dilayaa ninkii sidaa lagu dilay waa ikraahii xisiga ahaa ikraaha sharcigii waa markhaatigii ikraaha curfigaihina iyaduna waxa weeyaan waa in qofkii wax loo qariyo sida markaa lagu sooriyeeyo cunto sumaysan iyo wixii lamidka lamidka ahaa haddaba ikraahii <clears throat> sharciga ahaa kolley wax ku tacalluqa way noo keeni doonaa kaa kalena isagana sunta ahna uu ina tusin doonaa isagana insha allahu taala lakin halkan ikraahi xisiga ahaabuu kaga hadla wuxuu yihi waman amara man laa yumayizu tanna weli tiim bay daba socotaa oo nooc markaa ikraahi kamida lagu fasiraya san arki doono waman amara qofkii amar ku siiya man laa yumayizu qof aan wax kala soocayn oo ama waalli aan wax u kala soocayn ama caruurnimo faqatalahu deetana uu kaasi dilo amar buu siiyo kan dil buu yidhi markaasuu dilay wajaba alqawadu cala alaamiri ninkaa amarka bixiyey ayaa qisaastii lagu yeelanaya walaa shaya cala alma'muur kan la amray isaga waxba laguma le haddii aanu ahayn qof markaa mumayiz ahba qofkan la amraya amarkaasaaba waxa la yihi ninkan aalad ka dhigaya ilan qofkani qof isagu ikhtiyaarkiisa iyo rabitaankiisa ku socda maaha qof wax kala garanaya maaha kolkaa tiri qaad baashano kan dil intuu qaaday uu markaa dilay amarkaagii ayuunbaa qofkan dhaqaajiyey isaguna aalad aad midi aad qaadday oo qofkii ku gowracday ayuu noqonayaa baa la yidhi lnahu la khtiyaara lahu mar haddii aanu tamyiizba lahayn wax aan markaa ikhtiyaar lahayn ayuu noqonayaa markaa qaatilka xaqiiqigii wuxuu noqonayaa kan aamirka ah ee amarka bixiyey kan ma'muurka ihina wuxuu noqonayaa kal aala taasina iyaduna waa sidaasio baabkaa ikraaha iyuunbay la xukun haddii ninkii madaxda ahaa uu amar ku bixiyo rajulan nin buu faray biqatli rajuli nin kale inuu dilo bikayri xaqin xaqdarana ku dilo waalma'muuru laa yaclamu iyadoon kan la amrayaa ogeyn e, maaragtay in arrintu ay xaqdarro tahay wajaba alqawadu cala asulطaan waxa ay ku waajibaysaa qisaastii ninkii madaxda ahaa wa in calima hadduu og yahay kan dilka geysanaya in arintu ay xaqdaro tahayna wajaba alqawadu cala alma'muur kaa markaa dilka geystay ee amarka qaatay ayaa qisaasta lagu yeelanaya kolkii markaa ninki kaa sareeyey oo amar kugu siiyo inaad kaa disho haddii kale adaa umaqan ama wuxuu ku yidhi dil nin dil buu ku yidhi haddii aad aanad ogeyn inay xaqdarro tahay dilka eed wax xaq amoodeyso maxkamad baa soo xukuntay dil baa lagu xukumay adigu markaa dee ma ogid xaqdari iyo iyo xaq wax ay tahay laakiin dee in lasoo xukumay baad og tahay adiguna askarigii waxaan u qaabilsanaabaa tee arrimahan fulinayey xaaladdaa iyada ah waad fulinaysaa baa la yidhi fuliso wixii xaqdaraa iyaga ayay ku noqonaysa ilaan haddii kale adiguna garsooraad noqonay haddaad tiraado wixii bal dib u eego oo dib u eegis aan sameeyo si aan markaa u fuliyo adigiiba markaa garsoore isu bedelay askarigii garsooruu isu bedelay markaa taasi iyadu ma dhacaysa isaga haddii amarkii lagu siiyo hadaanu gardarro ogeyn in waxani uu yahay fulintii isaga loo raaci maayo waxaa loo raacayaa kii amarka soo bixiyey isaga ayaana markaa qisaastii lagu yeelanaya haddii xaqdarro uu u bareeday uu arrintan u sameeyey haddii aanu ogeyn markaa ninkan ma'muurka ihi in arrintani ay tahay xaqdaro waa sidaas aynu sheegna hadduu og yahay ninkan in laga khaldan yaho dulmi iyo kibir lagu dilayo iyo mucaaradnimo iyo dee noocaas noocaase eh, hadalkaygu maarata waxa weyaan hadal bu igu soo celiyey sheeko noocaas hadday tahay oo taa in lagu dilayo uu og yahay labaa loo kala qaadiyo in isagana la hadidayo uu ka baqayu isleeyahay haddaad dili wadaal adaa lagu dilaya oo meeshu da aab meeshii uu yaalo haddii qasab uu meesha yaalo waa masladeennii hore ee ikraahay marat qofkii qasbanaa iyo kii markaa qasbe maarata de mukriha aynu nili khilaafba kuma jiro mukrihana qowleyn baa ku jira haddii aan la hadidin ama aan la qasbin ama aan maarata meesha cabsi ah in isaga la dilo aanay meesha oolin uu og yahayna ninkan in gardarre lagu dilayo amarkiina uu iska qaato markaa xaaladda iyadaa de isagunbaa dhibka geystay ninkan kale amarunbuu bixiyey isaguna waa qof mukhtaara oo doorasho leh oo caaqilo wax kala garanaya markaa isagaa mubaashira kana mutasabibunbuu noqonaya aalad kani ma noqonaysa saas qisaastii kan arinka fuliyey ayuunbaa xaalada iyada lagu yeelanay wain amsaka rajula xataa qatalahu aakharu wain amsaka rajula haddii uu nin uu markaa markaa iminka suuradaasi amarkaa suldaanka ee askarigu uu fuliyey waxaa la raacin karaa xaggii ikraahii sharciga ahaa oo dee ninkan madaxda loo yahay sharcigiibaa ka raba madaxdiisa inuu adeeco haddii aanu ogeyn inay khaldan yihiin marka dee daaco sharcigiiba uu ka rabo ayuunbuu sameeyey markaanu gardarro ogeyn marka waynu ohan karnaa waxaynu gelin karnaa ikraahii sharciga ahaayo sharcigii baa ninkan qasbay wa in amsaka rajula nin hadii uu uu qabto xataa qatalahu aakharu ilaa mid kale uu qabtay si uu u dilo markaasuu kiina dilay wajaba alqawadu cala alqaatil xaaladan iyada ah ilaa ninkani ninkan manuu qasbin aaladna kamuu dhigan isaga wixiisu waa waxay noqonaysaa shari bay oo yani uhayntan ayaa ay ka dhalatay dilistuyood haddii ka dankan badbaadi lahaabaa laga yaaba waddadiibu ka soo xidhay isagoo cararayo ka baxsanayo u qabtay sidii baa ninkan lagu dilay cidda la dilaya ninkaa loo dilayaa waa kii dilay ee kii qabtay ma aha waayo kan qabtay ficilkiisu dilis ma aha amar uu kan siiyeyoo maaragtay waxa weeyaan uu sidii aalad oo kale ka dhigtayna ma aha kol haddaanay sidaa ahayn dee ninka dhibka geystay unbaa lagu yeelanaya wain shahida calaa rajulin hadduu qof ku markhaati furay wax dil keensada fa qutila bishahaadatihi deetana loo dilay markhaatigiisii uma rajaca kadibna uu ka noqdo arintii markhaatigii markii la dilay kadib wa qaala uu yidhaahdo tacamadtu daalika shaydaan baa iqaatay oo i duufsaday waan ogaa inaanu ninkani dhibkaa geysan waanu kasay waanu kasay macnahedu waa wey waxaa loola jeeda waanu kasay aduu doona cibaarada isticmaalin be wuxuu caddeeyey wax markaa sheegaya inuu ogaa inaanay arrin ninkani uu beriyahay ee uu da u kasay arrinta wajaba calayhi lqawad qisaas baa ku waajibaysa hadda isagu muu fulinin fulintii cid kalaa lahayd laakiin de ciddaa kale way qasbanayd oo sharcigii baa qasbayey kol haddii markhaatiyadii la helay oo arrinkii dhammaystiran yahay xukuma baa la xukuma oo sharcigiibaa u qasbay kolkuu isagu markhaatigan furay isagaa markaa muxuu noqonayaa mukrih sharcan sharci ahaan mid qasbay xaakimku inuu sidan xukumo oo la fuliyo ayuu noqonayaa saas daraaddeed isaga ayaa markaa lagu yeelanayaa qisaastii ninkaa loo qisaasay tii curfiga ahayd buu ugudbo wuxuu yihi wain akraha rajula calaa akli summin saynu de iska mashhuurka samin baaba luqada caanka ay tahay bay leeyihin bifatxi siin samun iyo simun iyo sumunba waa la odhan karaa wain akraha rajula nin hadduu ku qasbo calaa akli summin sun inuu cuno fa minhu markaasuu suntii u dhintay wajaba alayhi alqawadu waxaa marka ku waajibaya qisaastii baa ku waajibaysa waa marka aanu garanayn waxan inuu sun yahay hadduu ad ogtahay inuu sun wax dila yahay sun inay tahay haddaad og waxani oo lagu yidhi waan ku dilayaa ama qurquri ood qurquriso adaa istili xaaladdaa iyadaa waxaad ka cararaysay muxuu ahaa dee dil baad ka cararaysay maxaanad ku carartay marka maxaad faa'iiday isagu ha ku dilay waad iska joogi lahayd marka xaaladaa iyada kaas ah, kaasi isaga waxba lakin kan laga hadlaya waa fii xaali jahl waa markaanu gerin waxaan inay sunta uu ku qasbay oo waxa weeyaan cun buu yidhi waa markaa loo qisaasi waa markii uu markaa isagu de dil ugu hadido haddii uu cuni waayo waayo laakiin haddii aanu ogeyn waa kan waa markuu og yahay kaasi suntani waa markay tahay sun dilaaya kanna uu og yahay in arrintani ay tahay sun wax disha fain qaala hadduu yidhaahdo lam aclam ma ogeyn annahu summun qaatilun sun dilaaya inuu yahay waxani fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku jira oo qowl odhanayo qisaas laguma le waayo kumuu talagelin ninka inuu dilo muu ogeyn waxaan inuu yahay wax wax dilaan markaa dee nin ku talagalay ninka inuu dila maayn camdi muu ahayne makti unbaa lagu yeelanaya iyo qowl odhanaya may waa la maaratay marka qowlkaasi wuxuu leeyahay dee waa la rumaysanaya oo inaan ogeyn baa laga soo qaadaya markaa mag mooyaane wax kale la weydiin maayo maxaa yeeley waa dhici kartaa inaanu ogeyn waxaani wax wax dilay inuu yahay qowlna wuxuu leeyahay lama dhegaysanayo waxay la mid tahay sidii nin intuu seef ku dhuftay yidhi dee lugtaasaan kaga dhuftay lugta waa loo dhintaa ismaan lahayn lug baa seef kaga dhufatay buu u dhimanayaa anigu ismaan lahayn mid yidhi oo kale ayuu noqonayaa baal halkaas waa laba qowl laakiin waxay eh, ay rajaxayaan in la kala qaado oo la yidhaha waxani haddii dee la mid maaha nabarkiie nabarku waa iska warkiisu waa cad yahay waxani hadduu yahay wax qarsoomi kara oo dee maaragtay isagoo kale marka la eega xaaladiisa inaanu ogeyn ay dhici karayso waa waa laga dhegeysanaya waayo qisaastu dee waa nooc xad ah oo kale marka haddii shubhadi ay timaado in arrintaasi markaa ay dafciso ayaa markaa imanayso la dariyo haddii laakiin isagoo kale in ay ka qarsoonaataa ay naadir tahay xaaladda ayadaa laga dhegeysan maayo qisaastiina way waajibaysa marka tafsiilkaa ayay rajaxayaan waa marka aanu markaa waxaani sunba u garanayn lam aclam anahu sumun qaatilun waxba looma baahna layi lam aclam anahu sumun waxaan inuu sun yahay maan garanayn hadduu ilaa wey laakiin haduu yidhahdo inay sun tahay waan garanay ee in loo dhimanayun baanan garanaynin taasi iyada waxa la yidhi taa waa lagu yeelanayaa qisaastii wuxuu yihi wain khalaa summa marka kaasi dee kaasi waaba ikraahii xisiga ahaaye suurada waxaynu gelin karaynaa ikraahii xisiga ah laakiin suuradan dambe ayaynu ikraaha curfigaa toosu gelin wain waayo de si qasab u ninkan waa kan toos buu uqasbay si xisiya wuxuu waa ku dilaya haddaad cuni weydo marka waa ninkaasi waa qasban yahay xisi ahaan buu uqasban yaho waa gaca la arkayaba wey wain khalaa summa hadduu suntii ku ku daro biacaamin raashin fa acamahu rajula markaasuu nin ku sooriyeeyey aw khalaahu ama wuxuu ku daray sunta biacaamin lirajulin ama biacaami rajul raashin uun leeyahay oo sida badan loo malaynayo inuu ka cunayo alhaalibu akluhu minhu sida minhaajkuba uu ohanayo haalibku uu yahay inuu cunayo qadadiisi qadadii maanta uu cuni lahaa loo soo diyaariyey ayuu ugu dhibqiyey faakalahu markaasuu cuno fa maata dhintay fa fiihi qowlaan qisaasi ma waajibaysaa laba qowl baa ku sugan waa kaa markaa sababkii curfiga ah waa ikraah curfiga oo kale yacni waxa weeye qofkii marka uu marti kuu yahay eed raashinkii u soo dhigto waxaa la yidhi qofkaasi dee wuu ka xish aada buu uga xishonaya inu cuntadii cuni waayo maaragtay waxa weeyaan intuu is yidhaahdo waxaan hadda doonto lagu soo daray ilan wax dhici kare hadduu cuni waayo waxoogaa dee markaa waxa weyaan xaraj buu gelaya markaa qof qasban oo kale weeyaan baa la yidhi curfi ahaan haddaba hadduu sidii ku cuno ninki cuntadii aad ku sooriyeysa sunta ahay dabcan aad in marata waa wya cuntada dee sunta aad u qastoo de ogaan ugu dartay ood soo qadintuu sidaa ku cuno oo ninkii ku dhinto ma la dilayaa markaa qofkan sumeeyey mise la dili maayo laba qowl baa ku jira qowl wuxuu ka eegayaa dee ninkani xaqiiq ahaan ma qasbana hadduu iska daayo cidina wax ma yeeleyso soo ma hadduu iska daayo waxoogaa yani calool kala calool xumaanayaa une laakiin cid dhib kale u geysanaysaa ma jirto waaa laga leedahay de misagaa ogba muxuu iska daayaa de mayna sideedaba inaan usooriyaba cunin ayuu awoodaayoo dadka maarata meelaha ku casumayaba gebigoodaba maadaama ay dadkii qaar qaar sumaynayaan inuu iskaba daayuu awoodaa marka ninkani ma qasbana kol haddaan uqasbanayn isagii baan arrintii baashiray kan kale buu lahaa sabab iyo mubaashara markay kulmaanna dee ayaa la xoog yeela la xoojiyaa haddaba xaaladda iyadaa ninkaa isagaa qisaas lagu yeelan maayo qowlka muctamadkiisaasuuli waxaan u xujaysanayaa oo kale labada qolb laftooda la odhan karaa khilaafka salba iyadoo lafteeda u tahay gabadhii yahuudiyadda ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam sumaysay waa xadiid saxiixa inay sumaysay gabadhaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu ka goostay weliba xanuunkeeda ilaa mar dambe wuu heli jiray baa ka dhimanayey saxaabadii mid kamida bishr ibn bara ibn macruur isaguna waabu dhintayba marka xadiiska sida saxiixa ku sugan waxaa la weydiiyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma dilaayo wuu iska daayey riwaayaad kale waxaa ku soo arooray bishr ibn lbara markii u eh, in markaa markii dambe gabadhii la dilay abu daauudka iyobaa warinaya marka riwaayadaa in la dila ma ansaxaysaa mise ma ansaxaysana hadal baa ku jira kan saxiixa ku jira waxay leedahay riwaayada saxiixu eh, ma dilaabaa la yidho may tan kalena saasay leedahay zuhri wuxuu yidhi dadku waa la dilay bay yidhaahdaana lama dilin gabadhii waaba islaamtayoo waxasuna islaama ah. islaamnimadeeduna waa wanaagsanaatay markaa riwaayada abu daawuud kuwa tasxiixinayaa waxay leeyihiin ma uu nabigu markii la yidhi ma dilaayu may yidhi waa xayaad bilowgii markii dambe ee saxaabadii qaar dhinteen amar buu ku bixiyey in la dilo oo saasay labada riwaayo ay ku jamcinayaan qaarkoodna way daciifinayaan riwaayadan odhanaysa waa la dilayoo hadalkaa zuhrina way qaadanayaan in gabadhaa aan la dilin markaa maadaama riwaayadkiina iskhilaafeen xaggii qiyaaskaa la ysula noqday dee xaggii qiyaaskiina waxaa la yidhi ninkani ma qasbana iska dayn karaya kol hadduu iska dayn karayo ikraahii ma ilxaaqinayne magi eh, mxuuha ka waajibi mayso halkaa iyada ah qisaasi waajibi mayso magtii ma waajibaysaa iyada lafteeda qowleynkaasaa ku jiray oo qowl baa odhanaya me waajibaya waa ninkan isaga isdilay marku waxaan cunay muctamadku laakiin isagoo ka eegaya culayska ay leedahay iska ilaalinta cuntadan saan la isaga ilaalin karayn maktiibuu waajibinayaa wuxuu yihi wain qatala rajula bisixrin sababka curfigaabaa ah kana loo celinayaa baa layidhi wain qatala rajulan nin hadduu ku dilo bisixrin sixir hadduu ku dilo yaqtulu haaliban sida badan wax dila wajaba calayhi اlqawad qisaastii way ku waajibaysa hadduu ninkii sixro sixirkaasina uu yahay sixir dilaaya oo isagu uu qirto inuu markaa sixray noocii uu sixrayna uu sheego kuwii khubarada ahaa ee waxaan yaqaanina ay yidhaahdaan waa dilaa kuwa toobad keenay ila kuwo kale markhaatigood iba la aqbali maaye kuwo saaxiriin ahaa oo toobad keenay oo hadda ahlu istiqaama ayaa yidhi waa nooc hebel baa la yidhaha kan oo nooc hebel buu ku dilay kaasi waa dilaa lagama maaragta hadday saa yidhaahdaan dee ninkii markaa qisaastii way waajibi ama isaguba uu yidhaahdo sixirka noocaasaan ku diy marka sirka ka war waa waa nooc dilaayo buu isagaaba qirta ictiraafkiisa markaana lagu mid ajnabiyii oo yani qofka weligiisii loo jeedaa ajnabiga waa loo jeeda qof aan weli ahayn walaalkii baa doona ha noqde wainqaaca ajnabiyun qof aan qofka weligiisi weliyul amrigiisii ahayne hadduu ka gooyo silcatan fiix min rajulin qof buu ka gooye bikayri idnihi isagoo aan isagu u fasixin fa maata markaasuu deetana u dhintay qaliinkii wajaba calayhi lqawad qisaas baa ku waajibaysa yaa u diray isaga nabar buu u geystay waa dhaawac dee dhaawacii baanu markaa u dhintay siraayadiisii la eegi maayo inuu islahaa dawe waayo de waaba tacadiba adiga wilaayaba malihidba qofkan mas-uulba kama tihin cid mas-uul ihina markaa waxa weeyaan kuumay fasixin markaa xaaladdaa iyadaa waxay noqonaysaa xadgudub qisaas baana lagu yeelanay wainqaacahaa xaakimun haddii uu qofka yar qofkan ka gooyo fiixda xaakimkii oo dee mas-uuliyadle aw wasiyun min sagiirin ama xaakimkiibaa ilmihii yaraa ilmo yaroo mas-uul markaa dawladdu ay mas ka tahay iyay ka goyse xaakimkii ka gooye ama wasigii loo sii dardaarmay aabbihii iyo awowgii u dardaarmeen ayaa ka gooyay min sagiirin famaata markaasuu dhintay fa fihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leey yajibu calayhi alqawad qisaas baa waajibi wahaani ka labaadna wuxuu laa yajibu qisaasi waajibi mayso watajibu diyatu laakiin waxaa waajibaysa makti baa waajibaysa oo weliba muqallado ahoo makti maktii camdiga ah maktii camdiga ah ayaa waajibaysa buuli qofkan gooye hadduu wilaayo leeyahay waa la eegayaa ma aabe iyo awowba aabe iyo awowye hadday yihiin dee kuwaasi qisaas aan lagu lahayn horaad soo ogey ma u bannaan inay ka gooyaan dee waxa waxa waxaa la eegayaa daynta iska daynta fiixdani ma khatar bay ku tahay sidoo kale goynta lafteedu khatar intee leeg bay leedahay khatar ma leedahay hadday leedahay wax intee leeg bay leedahay haddaanay goyntu khatarba lahayn way ka goyn karaan aabbaha iyo awow sidoo kale haddii khatarteedu ay ka yartahay khatar khatarta iska daynta markaana iyadana way ka jari karayaan waa aabbaha iyo awoowi amaa dadkan kale wasiga iyo xaakimkii dowladda dadkani qofkaa waxay qaliin ku samayn karaan oo loo ogol yahay markii aan qaliinkaasi wax khatara lahayn haddii qaliinkaasi inuun cabsi haday doonto cabsida iska dayntu haba ka weynaato marba hadii qaliinkaasi cabsi uu leeyahay iyaguma taataaban karaanba waayo ixtiyaadkii aabbaha iyo awooga iyo naxariistoodii iyo wixii ma laha inay iskaga degdegaan baa imanaya markaa iyaga baabkaa looma furayo haddaba masaladan laga hadlayaa waa xaaladaa ay aan loo ogolayn inay arrintan taataabtaan ee xaakimkiiyo wasigu waa xaaladaa in uun khatari jirto ama meel aan khatariba jirin taa waa loo ogolaado hadday markaa taa gooyaan sida markaa muctamedkaa waxba markaa xaalada iyada ah lagu yeelan maayo walow iyada lafteeda qiil uu ku jiro odhanaya waa lagu yeelanayaayo ficilkoodu waa mashruuطun bisalaamati caaqiba haddaba xaaladda haddaynu ka soo qaadno sida muctamedka ah oo ah xaaladda aan loo ogolayn inuu khatar ay leedahay waxani hadday markaa arintii ku kacaan qowl baa wuxuu leeyahay waa loo qisaasaya ila waxaan loomaba ogolay fal aan loo ogolayn bay geystee qowlna wuxuu leeyahay waa muctamadkee nimankani wilaayana way leeyihiin dantiisana way ka shaqaynayeen isaguunbay u danaynayeen mar hadday sidaa tahay dee waxa weeyaan la qisaasi maayo si aan mas-uuliyaddii looga wada cararin la qisaasi maaye waxaa lagu yeelanayaa mag laakiin waa magtii camdiga maadaama arrintu xadgudub ay ahay wuxuu yihi wain ishtaraka jamaacatu kooxi hadday wadaagsadaan fii qatli waaxidin qof qura dilkii qutiluu bihi waa loo dilay hadday niman badan isugu tagaan nin qura dilkiisa mid baa gacan gooyey mid baa luggooyey mid baa dhaggooyey mid baa il ka soo riday waa loo wada dilayaa dhammaantood wain jaraxahu waaxidun haddii mid mid uu dhaawac u geystay jaraaxatan hal dhaawac u geystay wa jaraxahu aakharu miata jaraaxatin ka kalena uu boqol nabar ku dhigay fa maata deetana wixii oo dhan u wada dhintay fa humaa qaatilaan labadoodaba waa laba qaatil unbaa laga soo qaadayaa labadaba waa la dilaya midi lugaha iyo gacmaha iyo dhegahaba wuu jara midna markaa jaaifo ayuu maalan ku sameeyey ama nabar kale maarata waxa weyaan midna gacan buu gooy midna intii kale u gooyi nabaradiibuu u dhintay lama odhanaya kaa nabarada badan baa dilay waa la wada dilayaa labadiiba hadhow waa loo qaybin haddii hadhow tal ay magi waajibtana waa loo qaybinaya labadooda oo markaa sidii darabaadko kale maha baan garaacii maaha hadday garaaceen mid waliba intii darbadood ee uu ku dhuftay baa la eegayaa baa la yidhi waayo tanka tani waa siraayo tanna dee waa maaratay garaacaa muuqdo oo isagu siraayo maha wuxuu ku dhimanaya laakiin halkan tan siraayadaa nabar uu dhintay ilaahay baa ya mid kastaaba wax loo dhiman karo nabaradani markaa kii u dhintay ilaahay baa yaqaana inagu mid ma ohan karna kaasaa wadnaha gaadhay ama maaragtay qofkani naftu ay kaga baxa waa markii nabaradu ay yihiin nabaro aan isla markaaba dilaa ahayn amaa hadii nabarada midkood uu dilaa yahay waxa muwaxiga la yidhaahdo yani ama mudafifka markaaba mid qudha bixinaya hadduu yahay halkanuu ku sheego wuxuu yihi way sii dambaysaa horta tukalu ka soo horreysiiye wuxuu yihi wain qaaca axaduhumaa kafahu masale kale oo iyaduna runtii qurux badanoo laga yaabo qofku da ku khaldamo ayuu keeno wuxuu yihi wain qaaca axaduhumaa kafahu mid baa gacanta gooyey halkaa kafku ka jaray walaakharu diraacu kii kalena isla gacantii iyobuu halkaa kale ka jaray dhudhunka ama xusulka markaa imika imse nabar qofkii ku yaalla xagguu laba nabarki ka kii hore gacantan wuu jaray gebigeeda intan wuu la baxay kii kalena intan uu la baxay kale imise nabar baa ku yaalla dee nabar keliyun baa ku yaalla nabarkii labaad xagguu maray dee gacantii la gooyey buu raacay soo maaha imika nabar keliyaa ku yaalla markaa nabarkan ku yaalla waa kee waa nabarkii dambe kii dambe nabarkiisii wey laakiin soo maaha haddana wuxuu ku yidhi fa hadduu saa ku dhinto fa qaatilaan labada mid qaatil weeyaan waayo kii hore saamayntiisu jirka wada gaadhaysaabaan iyo xanuunkiisii kii hore saamayntiisii iyo xanuunkiisu jirkii way wada saamaynaysaa way gaadhaysaa marka la odhan maayo mar haddii maxalkiiba meesha ka tegay nabarkii hore ninku nabarkan dambe uunbuu u dhintay lama odhanayee labadii nabarba wuu u dhintay ninkaasi wain qaaca axaduhumaa yadahu midi hadduu gacanta jaray waxaza laakharu raqabatahu midna uu luqunta gooyey qoortii maarata mada ka jaray kee dilay markaa dee kaa kurka ka jaray baa dilay ninka aw qaaca xulquumahu wa mari'ahu ama kurko dhan ma wada jarine laakiin labadii hunguri buu israaciyey lamada hunguri la jaray baa noolaanayo ma noolaanayo aw akhraja xashwataw ama uur kujirtiisiibuu la baxay midi gacantuu jaray midna uur kujirtiibuu banaanka soo dhigay falawalu jaarixun ka hore nabar uunbuu geystay wathaani qaatilun ka dambea ninka dilay kaa dambe ayaa qaatilahoo kaa hore isaga nabarkii hadduu gacanta gooyey isaga gacantunbaa la jari qudhiisa la bixin maayo kan dambe laakiin dee qudhaa laga jaraya oo qaatil weyan qisaastii naftu ka dambey ku waajibi ka horena qisaastii xubinka ayuunbaa ku waajibaysa wain ishtaraka alabu waاljnabiyu fii qatli libni halkana wuxuu ka gelayaa hadii ay isla dilaan qofka mid qisaas lagu leeyahay iyo mid aan qisaas lagu leehay haday isla dilaan halkaana qaacidadu waxa weeyaan waxaad eegaysaa kan aan qisaasta lagu lahayn maxaa qisaasta ka riday ma xagga ficilkiisa ayaa aan ahayn noocii qisaasta waajibin jiray mise isaga ayaan ahayn kuwii la qisaasi jiray haddii arrintu xagga ficilka ay tahay oo ficilkiisu yahay ficilkii aan la qisaasi jirin kii kalena saamayn buu ku yeelanayaa midna la qisaasi maayo waayo shubhad baa imanaysa ah arbuu ficilkaa kale u dhintay ila wixii midaysan buu udhintay marka wixii u dhintay ayaa marka waa qofkan w qofkan no maarata ficilka dilay lama odhan karayo waa ficilkii maaragtay waajibin jiray qisaasta waayo kii kale meesha kula jira haddii laakiin labada ficilba ay yihiin qatligii camdiga yani qatliga anu ka hadla qatligu musu camdi iyo shibu camdi iyo khata soo qisaas maxaa waajibin jiray camdi marka waxaad eegeysaa dilkani ma wada camdiba mise qayb baan camdi ahayn haddii xaggii hadduu wada camdi noqdo laakiin wax kale labadii mid ahaan qisaastu uga dhacdo kan waa la qisaas soo haray waayo dilkoodu labadoodaba de waa dil qisaas waajibiyey haddii laakiin arrintu ay xaggii dilka ay ku kala duwanaadoonoo midna camdi noqdo midna waxaan camdi ahayn noqdo falkii ninkan dilay wuxuu noqonayaa fal aan qisaas keensanin waayo waxaa ku kulmay camdi iyo wax kale taana sharciga waynu ka ogaanayo shibhulcamdigu ama khaطaulcamdi wixii la ohanaya maxaa ku kulansanaa dee camdi iyo khata baa ku kulansanaa shareecaduna qisaastii way ka dhaaftay o ninkaa waxay tihi mag baa laga qaadaya marka waxaynu ogaanay laba qof markay arrintii ka kala timaadana ee camdi iyo kayru camdi ay isla noqdaan iyadana inaanay jirin qisaasi inaanay jirin laakiin haddii labadiiba camdi yihiin qisaastii way imanaysaa kan aan maanica aggiisa laga helin wuxuu ku yidhi wain ishtaraka alabu haddii aabbaha iyo walajnabiyu mid aan aabba ahayni ay ku kulmaan fii qatli libni inan in la dilo oo aabbihii iyo nin kaleo aan waxba u ama de waalidkiisii ay isla dilaan wajaba alqawadu cala alajnabiyi kii ajnabiga ahaa waa loo dilayaa aabihii la dili maayo eeg ninkaa maxaa dilay macamdi baa dilay mise wax kale haddii la dilkaasi macamdi buu ahaa maxaa la odhanayaa haa camdi buu ahaa dilkaasi camdi buu ahaa laakiin aabbaha maxaa loo dili waayey dee maanic waxbaa isaga maanacay in la dilo isaga arrin maanacday baa meesha taale laakiin dilkiisu waa dilkii camdiga ahaa mar hadduu sidaa yahay kan de isaga maanicii lagama helin waa la dilaya wain ishtaraka almukhطiu wاlcaamidu fi اlqatli mid markaa mukhطia oo dilkiisu khata yahay iyo mid caamid oo uu ka yahay hadday wadaagaan filqatli qofka dilkiisii oo markaa midba nabar ku dhigo aw darabahu axaduhumaa bicasan khafiifatin ama midkood uu ul khafiifa ku dhuftay wajaraahu wajaraxahu alaakharu ka kalana uu markaa dhaawac u geystay oo yani waxa weeyaan wa markaa dee afle uu ku uu ku dhaawacay wa maata oo qofkaasi uu dhinto lam yajib alqawadu qawadkii ama qisaastii ku waajibi mayso calaa waaxidin minhumaa labada midnaba yacni haddii midna mukhti yahay midna caamid ama mid wixii shib midu shibhulcaamid uu yahay midna camd caamid uu yahay a waxaa markaa meeshaa ku kulmay ficilkiibaa wuxuu u qaybsamay wax qisaas waajibiye iyo waxaan qisaas waajibin marka arrintu xaggii ficilkay u noqotay mar hadday xaggii ficilka u noqotay labadii midna la qisaasi maayo oo isa saamaynaya wain jaraxa nafsahu wajaraxahu aakharu hadduu isagu isdhaawaco waa si ukasabaa laga wadaa de maaha si markaa khaaa ku kalena uu dhaawaco oo dee labadii u dhinto aw jaraxahu sabucun ama uu bahal dhaawaco wa jaraxahu aakharu qof kalena uu dhaawac ku dhigo famaata labadii dhaawac u dhinto fa fihi qowlaan halkan iyada laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid waa muctamadkii yajibu lqawadu cala aljaarix ninkaa dhibka geystay isagu waxa weyaan ajnabigaa waxaa lagu leeyahay qisaasti wathani kan labaad wuxu le laa yajib ma ninkan ma cabdi baa dilay mise wax kale waa cabdi isagu nabarkiisani waa nabar uu ku talagalay nabar uu u kasay ayuu isma maaratay ayuu isdhaawacay dhaawac uu kasay isdhaawacay mid kalena uu dhaawacay dee labada dhaawacba waa waa camdi weeyaan sidii baanu ku dhintay marka sida muctamedkaa qaacidadeennina ku soconaysa waa maxay qisaastii way ku waajibaysaa kan kale khilaafka waxa keenay waxa la yidhi halkaa aynu markii hore waxaynu ka hadlaynay dee laba nabaroo labadaba damaan ka waajibo damaan keensada meeshan damaanba labadii ficil midbaa hayru madmuuno damaanba keensan in adigu nabarkaad isu geysato ma damaan baa ka waajiba damaan kama waajiba bahalku nabarka uu kuu geysto ma damaan baa ka waajiba damaan kama waajiba isagana markaa maadaama labadii nabar midi uu hayru madmuun yahay waxaan damaanba ka waajibin uu yahay halkaasaa markaa muranka dhalisayo uu qowl kale meesha ku yimid oo odhanaya maadaama aan waxani labadii ficil mid baan madmuunba ahayn marka kaa aan madmuun kaba ahayni saamayn buu ku yeelanayaa kan kale oo mag un mooyaane qisaastii ma imanayso laakiin sida muctamadkaa waxaa laleeyahay waxaynu inagu eegaynaa uun ma baa waxani mise waa hayru camdi wixii hadduu camdi yahay waxaa la odhanayaa de waxa weeye camdigu qisaas buu keensadaa qisaastiisaasay ku waajibaysa wain jaraxahu waaxidun mid hadduu nabar u geysto camdiya baa la sheegayaa wadaawaa huwa isaguna uu ku daweeyo jurxahu nabarkiisii bisummin sun uu isku daweeyo hayri muwaxin aan markaaba mid markaaba qudhabixiyo ahayn muwaxigu waa mudafifkii aynu sheegaynay walaakinahu hase ahaatee suntan iyaanay markaaba qofka nafta ka jarine yaqtulu haaliban waa sun dilaa ah oo yani yaana isla markaaba qofka nafta ka goynine laakiin aakhirka sun loo dhinta ah ayuu isku daweeyey aw khaata aljurxa ama nabarkiisiibuu tolay fii laxmin xayin meel hiliba buu tolay halkuu haragga ka toli lahaa ayuu meel hiliba tolay hilibkii uu tolayna hilib wuxuu ahaa markaa nool oo hilib baktiya muu ahayn fa maata sidiibuu u dhintay faqad qiila waxaa la yidhi laa yajibu lqawadu cala aljaarixi ninkaa markaa isagu nabarka hore geystay qisaasi ku waajibi mayso oo kan kalaa meesha kaka rafcinaya waqiila dariiq baa waxay leedahay calaa qowlani mee waa laba qowl tan labada qowl ayaa la tasiixinayaa iminka halkan ninka waa nabar baa loo geystay nabarkiibu wuxuu ku daweeyey sun uu og yahay inay sun tahay suntaasina waa sun wax disha laakiin sun markaaba qudha bixinaysa ma aha hadday mid markaaba qudha ka jaraysa tahay de isagaa isdilay ninkan kale nabarkii un baa lagu leeyay laakiin hadday suntani tahay sun eh, aakhirka loo dhinto laakiin aan isla markaa lagu dhimanayni waxay la mid noqonaysaa uun masaladii ninkii isaguna isdhaawacay qof kalena u dhaawacay ayay la mid noqonaysaa amaa haddaanu suntani inay wax dishaba ogeyn oo hadhow suntii u dhinto dee xaaladdaa iyadaa laba nabar buu udhinto midna khata yahay laba arrimoodoo midna khaa yahay midna camdi yahay markaa iyada qisaasta iman mayso markaanu ogeyn ya markaanu ogeyn ninkan isdaweynaya inay waxaani sun tahay wax disha isaga ficilkiisi muxuu isu bedelaya khaa buu isu bedelaya camdi ma noqonayo haddii isaga ficilkiisii khata noqdana kii camdiga ahaa dil keensan maayo ilan labadii arrimood ba udhintee nabarkii iyo iyo suntiibaa ninkan wada dilay soo arki maysid waa markuu og yahay marka sidoo kale haddii uu istolayo kii daktarkaabuu tol ku yihi meesha ma maarata markaasaa meeshii la tolayey haddii haraggii un la tolo dee haragga haraggu isagu waa tolmahaasi isagu dhib ma keensanayo oo nabar kala la xisaabi maayo lakin haddii meel hiliba tolmihii la mariyo hilibkii baa la kala qaadayo hilib baktiya hadduu yahay isaguna saameyn ma yeelanayo hadhow dhimashada nab waa keena nabarkii ila waxaan nabar cusub ma meel baktiya nabar lagu maaratay wax lagu muday nabar ma noqonayo marka laakiin haddii hilib nool baash irbadii la mariyo oo halkaa tolmihii la mariyo dee taa lafteedaaba nabara baa layi tolmahan laftiisa ayaa jiraaxa ah hadhow haddii markaa uu u dhinto waxana uu yahay nabarkana nabar halisa hilibkaana waa la marinaya waa halis baa la kaasina waa mid halisa waanuu ogyahay inay meeshii hilib nool ahayd laakiin mari buu yidhi sidii baa lagu mariyey de isaguna wuu isdhaawacay kaasina wuu dhaawacay markaa masaladii aynu kasoo baxnay ninkii isaguna isdhaawacay nin kalena dhaawacay ayuunbuu lamid noqonaya sidaa saxda waqiila calaa qawleyn dariiqadaa odhanaysa ayaa rajaxanoo waa labada qowl labada qowlna say u kala rajaxnaayeen waad soo aragtay oo meeshaasi qisaas baa ka waajibaysa wey wain khaaa aljurxa nabarkan haddii ay toshay man lahu calayhi wilaayatu cid mas-uul ka ihi qofkan mas-uul waa qof mas-uul laga yahay qof madax bannaan muu ahayn qof markaa ka mas-uula iyaa tolay fa fiihi qowlaan laba qowl baa markaa imanaya oo axaduhuma mid yahay yajibu alqawadu cala alwaliyi wa yajibu cala aljaarixi kii hore nabarka u geystay iyo kan mas-uulka ee nabarka labaad geystay ee meesha hilibka atolay ee aan aabbihiiyo awoga ahayn labadaba waxaa lagu yeelanayaa qisaas waayo waa laba nabaroo dee labadaa nabar baana u dhintay hadduu kan markaa weligii uu aabba iyo awow yahayna isagunbay ka dhacaysaa kii kale dee waa lagu yeelanayaa qisaasta wthaani qowlka labaad wuxuu leeyahay laa yajibu cala alweliy walaa yajibu cala aljaarixi meel labada midna la qisaasi maayo oo kan dambe ficilkiisa ayaa waxaa lagu xambaarayaa inuu yahay khata waayo ninkani dawee unbuu islahaa ninkani dawee uunbuu islahaa maadaama uu dawee uun islahaa wixiisu khaabuu noqonayaa bidha laakiin waa l kol hadduu og yahay meeshani hilib inay tahay meeshan la tulaya dawaarka la marinaya meel hiliba inay tahay oo waxa weeyaa nabar loo geysanayo iyadoo lafteedu halisteeda leh dee markaa ku talagalay buu noqonayaa wixiisu markaa camdi buu noqonayaa laba camdi ayay noqonayaan labadaba waa la qisaasaya haddii aanu kan mas-uulkii aabbe iyo awow ahayn halkaa wuxuu kaga baxay wixii nafta ku tacaluqayey wuxuu gelayaa wixii aan nafta ahayn wuxuu yidhi waman laa yajibu calayhi alqisaasu fi nafsi qofkii qofka uu dilo aan maaratay qisaasi ugu waajibayn laa yajibu alayhi fi arafi xubin ka uu gooyana qisaasi ugu waajibi mayso waman wajaba calayhi alqisaasu fi nafsi qofkii nafta uu dilo qisaasi kaga waajibaysayna wajaba alayhi alqisaasu fi arafi xubinka uu gooyana qisaas baa kaga waajibaysa waman laa yuqaadu bikayrihi fi nafsi qofka aan xagga nafta qofka kale loogu qisaasayn laa yuqaadu bihi fi arafi xagga xubnahana loogu qisaasi maayo meesha saddex jumladood weeyaan waliba sii wad waman uqiida eh, bigayrihi fi nafsi qofkii eh, ciddii kale uu dilo loo qisaasayey uqiida bihi fi xagga nafta uqiida bihi fi arafi xaggii xubnahana waa loo qisaasi intaasa isla socoto lababa buu man laa yaجib عaleyh اqisaaص fي النفsi laa yaجib عaleyh في الطرف وman waجaba عaleyh الqisaaص في النفsi waجaba عaleyh الqisaaص في الطرف intaas waa isleedahay wman laa yuqaadu bغayrihi fi النفsi laa yuqaadu bihi fi الطرف wman uqiida bغayrihi fi النفsi uqiida bihi fi الطرف labadaasina iyaguna way isleeyihin haddaad u fiirsato waxaan isku waxunbaabu sheegayaa qofkii aan qofka uu dilo loo qisaa aani qisaasi ugu waajibaynin xubinka uu ka gooyana qisaasi ugu waajibi mayso kii qofka uu dilo qisaasi ugu waajibaysayna xubinka uu ka gooyana qisaas baa ugu waajibi intaas waynu garan haddana wuxuu ka daba keenay qofka aan qofka uu dilo loo qisaasayn markii horena muxuu yidhi qofka aan qofka uu dilo qisaasi ugu waajibayn tan dambena wuxuu yidhi qofka aan loo qisaasayn marka maxaa labada udhexeeya culammadu waxoogaa halkan hadal ee takraar caadeed mooda inuu soo celceliya n hadalkii baa la moodaa hadalkii inuu soo celceliyey iyuunbaa la moodaa markaa qaarba dhinac ula kaceen sida ilan sheekhu waa sheekh imaamahoo caalimee kolley wax kala duwan buu la doonayaa meesha kama doonayo hadalkii hor in la soo celiyaa macnama samaynaysee waxbuu ula jeedaayuu labadu ku kala duwan yihiin waxaasi muxuu yahay qaarkood markaa wadaadkii shaarixii e, maarata shuruuxda hayaya ugu horreeyey ibnu yuunus wuxuu halka hore ka dhigay waa aynu ku soo marnay baabu man yajibu caleyhi اqisaas waman laa yajib laba shardi oo waaweyn oo muhiim ah midi takliifkiibuu ahaa midna mukaafaadi xaggiibuu u kala celiyey oo markaa wuxuu yidhi halkaa hore waxay ka hadlaysaa wujuubulqisaas uu ka hadlayaa waa xaggii ahliyada oo yani waxa weeyaan de halkaa shardi ahaa qofku inuu caaqil yahay qaangaadhna yahay halkana marka atraaftiina waa sidoo kale buuli sidoo kale halkaa waxaa soo shardi ahaa mukaafaadii waman laa yuqaadu intan mukaafaadii bay ka hadlaysaa laakiin taa lafteedu dee waa u yar qiilbixine laakiin de cibaarada hore ayaa intaa lafteeda kaga filay imaamu nawowi baa nukatu tambi markaa taa taa uu marayo ibnu yuunus ayay najmu saaqibkan iyo kifaayaha iyo ay wada marayaan saasay ukala fasirayaan laakiin imaamu nawowi baa raximah llahu taala nukatu tambiiha shuyuukhdiisa mid kamida ayuu farqi kale ka soo naqliyayoo masalada hore waxay ka hadlaysaa wujuub lqisaas qisaastu inay waajibto oo dhaawicii ama nabarkii ama dilkii ay ku waajibto kan dambana wuxuu ka hadlayaa xaggii fulinta oo fulintii hadhow waxbaa dib ka iman kara oo markaa masaladaa hore halkaa hore waxaa gelaya shuruuddii aynu halkaa baabkaa hore ku soo marnay hadday ahliyad tahay iyo hadday kafaaco tahayba qaybtan dambena waxaa lagaga hadlaya qofkiioo qisaastii ku waajibtay iyaa waxaa dhici karta in dib wax ka yimaadaan qisaastii ka rida marka kan dambe waman laa yuqaadiyo xaggii ficilku ka hadlay bay markaa ay noqonaysa haba ku waajibtay haddana fulinteedu hawl kaley u baahnaydoo de hadduu isagiiba dhaxlo qisaastii inta dadki qisaasta lahaa ay dhintaan isagiiba u dhaxalkii yeesho ama awlaadiisiba ay dhaxalkii yeeshaan sow qisaasu dib ugumay dhacayn tiibuu halkan dambana ishaarayaabay leeyihiino taa horena waa xagga markaa wujuubkii ibtidaa'iga ahaa hadalkan dambana waa xaggii fulintiio qofka aan haba waajibtee intay wax dib ka yimaadaan aan lagu fulinaynin halkii nafta xaggan atraaftana lagu fulin maayo hadduu dhaxalkii isaga usoo noqdo xubintiisii la qisaasi maayo waayahay taasi markaa waxay inoo noqotay markaa xaggii ibtidaaga iyo xaggii nufuudka ama imdaaga arrin kaloo saddexaad buu sheegay wuxu uhi wamaa laa yajibu alqisaasu fiihi fi nafsi min alkhaطa'i wa camdi اlkhata wixii xagga ficilka marka laga eegana wixii aan qisaas keensan jirin ee dilkii khata ahaaya ama shibhulcamdiga ahaa laa yajibu alqisaasu fiihi fi araf marka xagga xubnaha la joogana iyaduna qisaas ma laha oo halkaaba baa keensan jiray soo ma halkana camdigii ayuunbaa xubnahana qisaas keensada wuxuu yihi wain ishtaraka jamaacatun kooxi hadday isla wadaagto fii qaطci طarafin xubin inay gooyaan dufcatan waaxida hal mar inay isla jaraan quicuu bihi waa loo goynaya iyagana mid walba xubinkii waa la jari wain tafaraqat jinaayaatuhum haddayse dhaawacyadoodu kala duduwanaayeen oo ay sidaa xubinkii ku jareen lam yajib calaa waaxidin minhum lqawadu midna la qisaasi maayo qof bay gacan ka gooyeen iyagoo laba ah saddexa hadday isla jareen oo ficilkooda uu mid qura ahaa mid walba gacantii baa la jaraya labadooduba waa la jaraya sidii hadday qof isla dilaanba aynu maarata wada dilayn laakiin halkan halkaa dee naftu wax quray ahayd mid halkan ku dhuftay mid halkan ku dhuftay mid halkan ku dhuftay waxoo dhan ba waa la wada dilay xaggan laakiin xubinkii goyntiisi waxaa shardiga inay isla jareen haddaba say isula jarayaan waa sidee maaha mid baa intuu halkaa gaadhsiiyey ka tegey markaasuu kii kalena intii kale uu dhamaystiray mayda markaa waxaa laleeyahay midkoodna xubinka ma goyn ilan kan hore halkaasuu gaadhsiiye muu jarin de intaasina qisaas ma yeelato qisaas waxaa yeesha xubin la gooyey haddaynu markaa kii halkaa ku joojiyey kaga tegey aynu isaga xubid gacantiisii oo dhan goyno dhibkii uu geystay wax ka weyn baynu ugeysan soo ma oo de waxa weeyaan wain caaqabtum facaaqibu mila ma cuuqibtum baynu khilaafay kii halkaa ka bilaabay ee intaa u jarayn haddaynu isagana gacantiisii dhan jarno iyadiina waynu ka midna marka haddana isla goyntu waa maxay intay sidaa u duldhigeen seeftii ayay sidaa isugu wada cadaadiyeen deetana hal mar bay wada jareen marka wada jareen baa la odhanaya ya kaas de markaa waa kagooye un taasi hadal male kuwan kale way uqabteen un kuwa uqabtay iyaga la jari maayo taasoo inagii soo mar mumsik iyo waxay kala noqonayaan iyo iyo iyo iyo iyo maarata e, qaaic bay kala noqonayaan midna wuu uqabtay midna wuu gooyey markaa kaana caskee gooyey ayaa gacantiisu maqan tahay kuwan uhayay iyaga waa tacsiir iyo ganaax kale unbaa lagu qaadayaa laakiin iyaga gacantooda la jari maayo haddaba waa markay intay saa isugu wada qabtaan ay isla gooyaan weeyaan ama hadii ficilku kala duwan yahay saas markaasu midna yidhi aggaa ana aggaa ka aggaa ka keenayaa hal mar bay deetana laba seefood labada dhinac xaf gacantii kaga siiyeen waxaa la yidhi midna midna gacanta lama jaray waayo dee halkaas isugu yimaadeen labadii seefood bartankay isugu yimaadeen soo ma midi qaybtanuu jaray midna qaybtanuu jaray midba qaybbuu jaray waxaa kaloo lamid a ah, hadday miinshaar ku jarayaan oo midna sanusoo kan markuu san usoo jiido uu ka kalena ag ka jiidanayo oo isaaba markaas isugu celcelinayaan ilaa ku gooyaan soo arki maysid <laughs> mid walba ficilkiisu kii kale uu ka soocan yahay soo ma mid waliba wuxuu jaray intuu kani jaray maaha in kale soo arki maysid xaaladdaa iyada ahna gacmaha la goyn maayo iyaga waayo mid waliba qayb buu jaray aanu ka kale la jarin markaa ma noqonayso waa inay wixii isla wada jareen markaasaa gacmaha la goynay wain tafaraqat jinaayaatm lam yajib calaa waaxidin minhum ulqawad intaasay kuu sheegaysa halkaana wuxuu kaga baxay xubnihii wuxuu iminka u gelayaa nabaradii wuxuu yihi wayajibu alqisaas sidoo kale qisaas baa ka waajibta fi ljuruuxi nabaradii waalacdaai iyo xubnihii markaa dee xubnihii waa qacigaas waa araaftaasuma iyagu iska noqonayaane halkan imika nabaradii baa markaa la doonaya wuxuu yidhi fa ama aljuruuxu nabarada fa yajibu wuxuu qisaasu ay ka waajibtaa fii kulli maa yantahi wax kastooo ku dhammaanaya ilaa cadmin laf kalmuudixati sida ta mawlaxada soomaalidu ay tidhaahdo waa muudixadu iyo daadkii laam dhigeen muudixada nabarka la yidhaahdeen madaxa iyo wejiga weeyaan madax iyo wejiga nabarka ku dhace ee lafta gaadha ee laftii soo saara ee wixii lafta ka sokeeyey meesha laga qaado ayaa muuduxa la yidhaahdaa taasi markaa qisaas bay waajibisaa nabaradii madaxa intooda kale oo dhami iyo wejiga ma waajibisa qisaas jirhkii kale nabaradiisii ka waran jirkii kale nabaradiisana wuxuu yidhi wa jurxi lcadudi wasaaqi waalfakid sidoo kale nabarka cududa qofka halkan jinta kaga dhacay ama kubka kaga dhacay ama de waa lamid yaanu sheeginbe ama bawdada ama jirka intiisii kale ee laakiin laf gaadhay weeyaan waa hadduu laf gaadho wa qiila qiil baa wuxuu leey laa yajibu fii maa cada muudix qisaastu marka xagga nabarada la joogo muudixada keliya oo taa wejiga iyo madaxaa uunbaa qisaas leh waxa kale mag mooyaane nabarada jirka intiisa kale ku dhacaa lafba ha gaadhaani mag mooyaane malaha laha qisaas ayuu leeyahay oo wuxuu ka eegayaa muudixadan wejigiiyo madaxa ku dhigani way ka xukun duwan tahay marka magta la joogo nabarada kale ee intay jirkii kaaga dhaceen laf gaadhay isku xukun maa agga magta ta waynoo waa shan halaad kuwa kalena waa xukumo waa qiyaas waa la qadaraya markaa sida ay xaggii maktaba uga duwanaatay ayay xaggii qisaastan uga duwanaanaysaayo iyadu qisaas ma yeelanayso iyuu qiilkaasi leeyahay laakiin sida saxda ah dee waxay u waajibi weyday iyadu makti sharcigiibaa intan kusoo arooran taha iyada waxba ku sheegin deetana xukuumo ayaa loo ba loo bayday laakiin qisaastii iyadu asal baabay ahayd oo kol haddii qofkii wixii uu geystay sidiisii oo kale loo maaragtay looga qaadi looga goyn karayo dee asalku waa in laga gooyo waljuruuxa qisaas ba aayadda qur ay ahayd marka kol haddii ilaa laftii waa la gaari karaya wax xadida weeyaan waxaynu lafta ugu ad aynu maarata aynu uh, xad uga dhignay lafta gaadhideedii ayaa dee maarata sahlan laftii marka la gaadho waa la joogsanaya laakiin hadday laftii jabto aynu laftii jabiya isnidhaahno inaynu dhaafnaa laga yaaba halkii ama aynu gaadhsiin weyna sidii ay ahayd si uun isu baalmaraan sidaa daraaddeed wixii laf jabtay ah ama aan lafba gaadhin qisaas male wixii laf gaadhay unbaa qisaas agga nabarada markay noqoto wain awdaxa rajula fii bacdi ra'sihi haddii uu nin madaxiisa caddeeyey oo muudixa ku dhigay wa qadru lmuudixati yastawcibu ra'sa shaaji qadarka ninkaa markaa muudixada uu ku sameeyey marka isaga laga gooyana madaxiisoo dhan ay wada qaadanayso uudixa jamiicu rasi madaxiisoo dhan markaynu dhahno qisaas baa ka waajibaysa waxaa la eegayaa masaaxada waxa la yidhaaho mitirkaa la saaraya ama maarata hishka deetana waa la intaa waa imisay hish baa laohanaya aggaa u tahay xaggaana imisay u tahay halkaana imisay u tahay marka intii deetana lasoo fuurkii lasoo qaado iyo isaga madaxiisii la saaraya isla halkii uu markaa kaga dhigay oo kale hadduu markaa haddaba madax yar yahay oo fuurkii markii lasoo qaaday madaxiisii oo dhan uu wada gaadho maxaa la yeelayaa ma madaxoo dhan baa la cadday madaxoo dhan baa la caddaynaya wgu ilan waxaa loo eegayaa intii uu isagu waxa weeyaan ka gaadhay baa loo eegaya marka mitirkii markii loo eegay hadday madaxiisii oo dhan noqotay waa loo qaaday hadduu ka yaraado ka waran wuxuu wa in zaada xaquhu hadii kaa dhibka loo geystay xaqiisii uu kaba badayay calaa jamiici ra'si shaaj ninka dhibka geystay madaxiisu waabu yaryaho intiiba xataa u kafeyn waaye oo siyaadaa lagu yeeshay maxaa la samayn wejiga miyaa lasoo gaadhsiinayaa may wejigu ilaan madaxii ka mid maaha qofkani halka uu mawdaxada kaga dhigun baa lagaga dhigayaa xubinkii la dhaafi maayo haddaba wuxuu ihi uwdixa jamiicu ra'sihi ama awdaxa jamiica ra'sihi horta madaxoo dhan wuu caddaysanaya wa akhada alarsha fii maa baqiya biqadrihi inta soo hadhayna arshi buu u qaadanayaayo maarata inta soo hadhay magteedii ayuu qaadanayaa waa boqolkiiba imsa haray baa la odhanaya boqolaydii baa lagu eegi markaasa boqolkiiba intaasaa dhiman haddaba arshigii mudaxadu muxuu ahaa shan halaad buu ahaa shantii halaad baa deetana boqolaydii laodhan de intaana u qaatay intaasina way dhimantay saasay noqonaysa wuxuu yihi wain hashama ra'sahu hadduu madaxa jabiyey waa marka laftu jabto weeyaan haashimadu hadduu laftii madaxa jabiyey oo marka intuu maarata nabarku intuu laftii gaadhay oo hilibkii iyo wixii uu dhaafay ayuu laftiina jebiyey weeyaan iqtasa minhu fi lmuudix horta intii muudixada ahayd ee lafta gaadhideeda ahayd qisaastiiba u qaadanaya intaa uu caddaysanaya marka laftii la caddeeye la jebin maaye wawajaba alarsha fii maa zaad inta intaa dhaafsiisanna arshigeedii haashimadii oo shan halaada ayuu qaadanaya shan halaad ayuu u qaadanayaa hashmigii ama jebintiina wa ama alacdaa kusoo noqo haddaba adraafti iyo xubnihii fa yajibu alqisaasu adraafta qisaastiibaa u waajibta fii kulli maa yumkinu fiihi alqisaasu xubnaha xubin kasta oo la qisaasan karo oo aan min gayri xayfin dulmi aan laga baqanaynin oy suuragal tahay in qofkii qofkii intii uu sameeyo kale loo sameeyo iyadoo aanu xadgudbin waa loo markaa qisaasaya fa tuukhadu lcaynu ishi waa loo goyn bilcayni haddii markaa isaga markaa waa w isha uu ka soo riday isna isha waa laga soo riday alyamiinu bilyamiini midigta midig baa loo qaadi walyasaaru bilyasaari bidixdana bidix baa loo qaadi walaa tu markaa laysma khilaafayo midig iyo bidix laysu qaadi maayo soo arki maysi walaa tu'khadu saxiixatu biqaa'imatin il markaa saxiixa ah oo caafimaad qabto wax arkaysa loo qaadi maayo biqaa'imatin mid meesha uun ku taalan laakiin aan waxba arkayn ya meeshii way ku taallaa laakiin waxba ma arkayso waa qaaima waa il taalla qaaima bay yidhaahdeen waa iskaha goofkaa iska taagan shidawiso xaydhii iyo madowgii iyo waxo dham ku yaallaa waa ishaa ku soo eegeysa lakin aan ku arkayn markaa dee il caafimaad qabta haddii uu fujiyey isaga tiisani waxaa tirahda haddii taa markaa aan waxba arkayn la fujiyey tii caafimaad qabtay laga soo saari maayo dembiilaha watukhadu lqaa'imatu bisaxiixati laakiin kaa ishiisu aanay waxba arkayni hadduu kii kale isha ka rido hadduu kii yidhaahdo waan ku qancayaay ana intanun iiga rida waa looga ridaya wuxuu aqulaya inuu yidhahdo dee ninkan ishiisu waxba arki maysa ishaydii uma dhigantee magtaydaan qaadanaya inu yidhahdo xaqu buu leey laakiin hadduu yidhahdo waa qushi isagaba quruxdu ha ka tagtay aniga quruxdiiba iga tagtae iiga soo saaro meesha ka soo waa laga soo saaray wuxu hi watukhadu lqaa'imatu bisaxiixati waa kaa ku yiri waa inaanu laakiin odhanin la i raaciyo wuxuu yidhi wain awdaxahu hadduu muudixo u geysto deetana fadahaba daw-u caynihi isha araggii ka tago halkanuu nabar kaga dhuftay ilaa lafta maalan gaadhay ama wuu dhirbaaxayba dhirbaaxadii uu ku dhuftay ama wixii ayaaba ishiiba araggii kaga tegey wajaba fiihi lqawadu cala lmansuus araggaa tegey sida naska imaam shaafici yahay qisaas baa ka waajibaysa ayra anahu laakiin laa yamasu lxadaqa isha la taaban maayo aragguunbaa la tagsiinayaaye ilan ishii ninkan ishii way ku taalla ninka halkaana laga dharbaaxay ama halkaana nabar lagaga dhufta ishan lama taabanin araggiibaa ka tegey isagana horta isla halkii dee nabarkii oo kale lagaga dhufanaya haddii marka ay dhirbaaxo ahayd hadduu dhirbaaxanayo haddii ay maaragtay ahayd muudixo hadday ahayd muudixadiibuu ayuu maarata ku qaadaya muudixadiibu maalan kaga qaado kolkuu muudixadii sameeyey ayaa la eego ninkii ishiisu wey caadiba waxu arkaysa araggii waa tegi waayo haddaba araggii ma la tagsiinayaa ha naska imaam shaafici waxa wey waa la tagsiinaya laakiin ishii la taaban maayo da lana soo ridi maayo nabarna loo geysan maayo ila ninka meshiisa waba looma geysana haddaa maxaa la samayn waaa la yihi wax kulul iyo waba bir kulul oo la gubay ayaa loo soo dhaweynayaayo ishii markaa lagaga qaaday arag oo ahl waa la ahlulkhibru waa suuragal bay leeyi biakhafi ka taqriibi xadidati muxamaati min xadaqati ariiqaa jirta bay yidhaahdeen qofkii markaa waxa weyaan aragga lagaga kaxaynayo wakurija fiihi waxaa masale inoo iman doonta halkan laga takriijiyey aakharu qowl kale oo imaamku aanu nas ahayn annahu laa yuqtasu minhu ninkan dee muudixuu sameeyey muudixadiina waa loo qisaasa muudixadii markaa wixii ka dhashay oo ah in araggu tegey qisaas male ayuu markaa qowl masale inoo soo socoto ayaa markaa ka takriijiyeen laakiin sida saxda ah waa kaa taqriiru nasay weeyaan tanna waa sideeda taasina waa sideeda oo farqiga udhexeeyana halkaasaynu ku sheegi insha allah halkan waad arkaysaa arag unbaa tegey xubin kale waxba ma noqone araggii baa tegey wuxuu yihi wayuukhadu waa la qaadaa aljafnu xiribta biljafni xiribta waa loo gooyaa alaclaa xiribta sare bilaclaa tii saraa loo goyn walasfalu xiribta hoosena bilasfali ta hoosaa loo goyn walyamiinu ta midig bilyamiini midigtaa loo jari walyasaaru ta bidix bilyasaari bidixdaa loo jari ila wanaga waa laiswaafajinaya laskhilaafsiin maayo wa yukhadu lmaarinu sanka carjawdiisan qaybtiisan jilicdasan waa loo gooyaa bilmaarini sanka qaybtiisii jilicsan haduu gooye maarinka hadduu maarinkii gooye maarinkaa la jaraya walminkaru bilminkhari hadduu dul jaray isagana dulkii baa la goynaya ilan waa isku mide eh. wain qaaca bacdahu hadduu dulkii qeyb kamida jaray ama maarinkii uu qeyb kamida jaray qudira dalika aljuzu qudira daalika biljuz-i intaa uu gooyey boqollaydii baa lagu xisaabinaya nisbadii ka nisfi ma nusbaa wa hulusi ma saddex meeloodoo meelba ma rubucba ma boqol kiiba tobanba ma boqol kiiba shanba saasaa loo xisaabin kadibba deetana da ninkan sankiisi baa la eegaya duu doonaaba ka san weynaado oo la odhan maayo halkii sidii aynu muudaxada lahayn oo kale maaha lama odhanayo ila kale waa waxaa la keensanaysaa baa la yidhi in de maaragtay waxa weeyaan eh, wax aansan ahayn markaas san loo gooyo markaasi aan intaasi u dhicin iyada misaaxada lama eego ilan markaynu gacmaha isu qisaasayno miyaynu eegeynaa gacantan inay dheereyd iyo inay ma eegeyno kolkaynu qofka qofka udilna qofka qof dheer ahaa oo jir weyn qof jir yar ahaa la eegi maayo marka muudixaday arrintaasi u gaartahay kuwan kale la mid marka haddaba sankii waxaynu eegeynaa isaga sankiisa boqol kiiba ka tagtay boqol labaatan baa tegay gooy soo maha isagiina waynu eegeynaayo intaas markaa hisha u noqdo iyaynu boqolkiiba labaatan ka xadaynaynaa dhinacii uu ka gooyoo kale intaasaynu markaa ka goynaynaa buu kuyi fa yuukhadu bihi miluhu in isagii intii leeg xaggii nisbada iyaa loo jaraya wuxuu yihi wain jadacahu sanka maca sanqaroorkii wa alla wax o dhanba gooyey de waa laf intan dambe sanqaroorkani waa laf maca laftii buu soo fujiyey soo gooyey dee lafta wa inaga inhi qisaas male wixii laf haddaan xubin ahayn qisaas ma laha laftansankuna dee lafihii wejigay ku xidhiidhsan tahay haddaba mar hadday sidaa tahay maxaa la samayn uqtusa fi lmaarini ama iqtasa fi lmaarini horta intii carjawda wuu goosanaya wa akhada alarsha fi lqasabati sanqaroorkiina wuxuu u qaadanayaa arshi buu u wuxuu yidhi wa yu'khadu waana noqonaya marka arshigaasi xukuumuu noqonaya dee sanko dhan baa isku ahaa boqol sanku gebigiisu boqol buu ah markaa maadaama qisaas noqotay intani markuu inteedii qaatay intii kalena waa la yar qadaraya wuxuu yidhi wayuuqadu waa loo gooyaa asaxiixu xubinkii caafimaad qabay baa la jari bilmajduumi mid judaan qabay daraaddii baa loo jari xubin juudaan qaba hadduu gooyo isaga xubinkiisuna aan waxba qabin waa la goyn idaa lam yasqut minhu shayun xubinkaa juudaanka qabaa hadii aanay uu dhammaystirnaa juudaanku waa waanu waxay hahdeen xubnihii way madoobaanayaan haddana way casaan way dhacayaan way googo-ayaan juudaan baa ha qabe e iyadoo gacantiisi ay dhammaystiran tahay oo aanay waxba ka go-in isagu gacanta jaro isagana gacanta waa la jaraya waayo gacan dhammaystiran buu jaray isna gacan dhamaystiran waa laga jaray lama eegayo xanuunka ila haddii qof xanuunsanayo uu dilo waxaynu odhanaynaa isagu ma xanuunsanayo la dili maayo mahay la odhan maayo kii xanuunsanaya kii dilay waa la dili kuwaalan kii dilay waa la dili waa sidii oo kale wa yuukhadu waa loo qaadaa loo gooyaa hayrulakshami yani anfu hayrilakshami weeyi sankii aan waxba urinaynin kii bilaa urta ahaa sankiisa waxaa tirada ma ki kii wax urinayay dhe aksham akshamka ayaa wuxuu kaan waxba urinayn qofkii urtu ka tagtay aksham baa la yidhaahda markaa hayrulakshami kii aan akshamka ahayn mid urtu ka tagtay kii aan ahayn bil akshami baa loo gooya ku urtu ka tagtay haduu sanka ka jaray isagana sankiisa waa la gooy oo maxay ku kala duwayso nagii nidhi kii markaa isha caafimaadka qabta maaragtay waxa weeyaan isha aan waxba arkaynin jaray isaga ishiisa lama soo riday soo maa halkan waxaynu nidhi san aan waxba urinayn hadduu gooyo sankiisuna uu urtii wax urinayo waa la goynayaa sankiisa waxa la yidhi way kala duwan labada arimood aragga halka wax laga arkaa waa isha laakiin urta baa la yidhi waxa wax laga arkaa sanka maaha waa xagga maskaxdaa soo sheegaysa oo markaa waxa weeyaan sankan adawaadki iyo xasubaa maaragtay laakiin macnuhu waa waa waa waa waa ka shisheeyaa baa waa dhaafsiisan yahay markaa sankii hadduu ka gooyo isagana sanka waa laga goynay wayukhadu ludunu biluduni waa kaas dhegtiina dhegtii baa loo goyn walbacdu bilbacdi dhegta qeyb ka mid a hadduu gooyo qaybtii markaa qeybta qeybteedii oo kale ayaa markaa loo jaraya iyaduna waa biljus'iyati weeyaano jus'iyadii baa loo eegayaa boqolaydii baa lagu eegayaa ama nisbadii wuxuu yidhi wasaxiixu bilasami kii markaa caafimaad qabay wax maqlayey ee maqalka kii markaa dhagoolka ahaa dhegtiisa waa loo mid dhagaala isaguna ma dhagala dhegta waa laga goynay oo iyaduna ishii lamid maaho gudaha wax laga maqlaabaa la yihi carshoodan waba laguma maqlo ishii lamid maaha walasamu bisaxiixi sidoo kale ku dhagala iyo hadduu mid caafimaad qaba uu dhegta ka gooyo isagana dhegtun baa laga jaraya xaquma laha kar inuu ihahdo dheg aanu waxba ku maqlayn ha ii goynine wax kalena ha la igu daro hadduu isagu ihahdo waan saamaxay muxuu ahaaye makti halaysiiyo de waa sax waan ku qasbanahay maktaan siinayna laakiin haddii loo gooyo xaq buu leeyahay waana ay isugu dhanta waa isku mid wey walaa tuukhadu looma qaado buu yidhi asaxiixatu dheg dhammaystiran bilmakhruumati dheg qaybi go-an tahay kharmi baa ku dhacay dheg markaa fur iyo waxyaalo qaybi go-an tahay oo qaybi ka maqan tahay oo mar hore markaa fur loogu sameeyey oo markaa waxa weeyaan aan dhammaystirnayn loo goyn maayo dhag aan dhamaystirnayn buu jaray isaga dhegtiisuna way dhamaystiran tahay la jari maayo wa tuukhadu bilmahuubati laakiin dheg daloosha sidii dumarka la daloolinayo kale waxba ka maqan waxba kama maqan dhegtaa la dalooliya waxba aanay ka maqnayn hadduu jaro isaga naftiisa waa la jaraya wa yukhadu lanfu aiixu sankii caafimaad qabay waa loo jarayaa waludunu saxiixatu sidoo kale dhegtii caafimaadka qabtay iyadana waa loo jarayaa bilanfi lmustaxshifi sankii qalalnaa ee baktiga ahaa waluduni shallaai iyo dhegtii qalalka ahayd fii asaxi lqowleyn laba qowl baa ku jire qowlka sixada badan mid baa dhegtiisu iska carshawda waxaa meesha ku yaalla un ay tahay laakiin aan noolaynba maba noolaba waa qalalan ama san qalalan ayuu ka gooyey isaga kiisuna waa caadi ma laysu jaraya qowl baala laysu jari maayo oo dee isku mid maaha tu caafimaad qabta tu markaa aan caafimaad qabin loo jari ma lakin sida saxda waa laysu jaraya waayo waxaa la sanku ama ha qalalnaado ama maaragtay ha ha noolaade faaidadiis waa isku mid waa quruxdaa iyo soo ururintaa wii uu soo ururinay markaawi markaa urti w soo ururinayy markaa aggan u dirayy waa ka siman yahay bal dhegtuna waa saasoo kale oo codkana way soo ururisaa hawadi dhegta usoo qabataa maqalka maqalku iyada maaha laakiin way usoo qabataa quruxna way leedahay bal markaa tii qalalayd iyo tii kale waa isku mid lakala fadili maayo watuukhadu buu yihi waa loo qaadaa asinu ishii waxaan ujeedaa iligii bisini iliga kale waa loo gooyaa yani waa kii lamidka ahaa ilig buu ka riday iligii lamidkaa baa loo riday walaa tuukadu sinun ilig looma gooyo looma looma rido bisinin hayriha ilig kale haduu fool ka riday dhoo isaguna aanu foolalba lahayn dhooshaba soo bixiyo haduu yidhaahdo laga soo saari maayo ama foolkii uu ka riday kamidig buu ahaa isaguna kamidig hor uga maqnaaba kan bidixba ii bixiya la yeeli maayo isku ilig maaha lali iligii uu kaa riday kiisa unbaa la riday wayukhadu lisaanu bilisan carabka carabka waa loo gooya fain amkana akhdu lbacdi bilbacdi ukhida hadduu qeyb carabkii ka jareen wada jarin oy suuragal noqoto in markaa la ogaado nisbada inta harsan iyo inta tagtay in la ogaado markaa loo gooyaa hadday suuragal tahay oo uu ka jaray isagana qeybtaasoo kalea laga jaraya sida asaxaa waana la ogaan karaa baa la yidhi waa loo goyn karaa qeybtii waa mumkino waa suuragal mar hadday suuragal tahay qeybtii baa loo jaray walaa yu'khadu lisaanu naatiqin qof hadli karayay carabkiisa loo jari maayo bilisaani akhrasa qof hadalkuba ku xidhnaayo carabkiisu aanu shaqaynayn hadal markaa keenaynin carabkiisa loo jari maayo midaan hadli carabku faa'iidooyin badan buu qabtaa hadalkiibuu qabtaa dhadhankiibuu hayay maarata weeyaan qabtaa cuntada celcelinteedii laalaabkeedii arrimahaas ayuu iyadana ka shaqeeyaa faa'iidooyin badan buu leeyahay haddaba carab faa'iidooyinkiisi dhamaystiran yihiin carab aanay faa'iidooyinkiisii dhammaystirnayn daraaddii loo goyn maayo sidii aynaan markaa ishii wax arkaysaba tii kale ugu jarayni wa yu'khadu alahrasu binnaatiq kii aan isaga carabkiisu hadlayni hadduu carabkii hadlayey jaray dee waa la jaraya ilan isagaaba ka naaqusane wa tu'khadu shafatu faruurta waa loo gooyaa bishafati faruurta ama dabinta alculyaa faruurta sare bilculyaata sare ayaa loo jaraa wasuflaata hoosena bisuflaata hoose ayaa loo jaraa wa qiila qiil baa halkan yidhi laa qisaasa fiihima faruuryaa laysuma jaro qiil baa wuxuu leeyahay faruurta laysuma jaro oo xadkeedii baan caddayn buu leey halkay ku dham wibaan laf baan laf ay ku dhammaanayso iyaan jirinoo waa haragan markaa halkay ku istaagaysaa faruurtii iyaa waxoogaa hadal gelayaa bay laysu jari maayo lakin waxaa la yidhi waa la garanayaa intii ay markaa faruurtu tahay waa la ogyahay waa laysu jaraya watuukhadu lyadu gacanta waa loo gooyaa bilyadi gacanta warijlu lugta waa loo jaraa birijli lugti lamidka ahayd walasaabicu bilasaabici faraha faraha ayaa loo gooyaa far walba farteeda walanaamilu bilanaamili xubnaha eh, maaratay xubnihii faraha xubin walba xubinteeda ayaa loo jaraa walkafu bilkafi kafkii ama sacabkii sacabka ayaa loo gooya walmirfaqu bilmirfaq suxulkii suxulka ayaa loo jaraa walmankibu bilmankibi garabkii halkaa garabka kasoo bixiyey gacantii dee garabkiisa ayaa isagana laga soo saari sidoo kale bawdadii waa saas oo kale laakiin tan shardi baa ku xidhanoo idaa lam yakaf min jaaifa ama idaa ma haddaan laga baqanin inay arrintii jaaifo isu bedasho nabarkii uu gudaha galo isagu halkan kasoo fujiyey nabar gudaha u daloolaana ma jiro haddii isagana halkii o kale laga soo fujin karayo laga aamin yahay in nabarkii uu gudaha gaadho waa markaa loo qisaasaya haddii kale waxaa la odhanaya halkan xusulka kala bax inta kalena ukuma laga siinay wuxuu yihi wainqaaca lyada waaba kan kuu sheegay haddii gacanta ka gooyo min adiraaci halkaa dhudhunka ayuu ka jebiyey markaasuu intaa jaray meel aan laabata ahayn ayuu markaa gacantii ka gooyey uqtusa fi kafi meel aan laabata ahayn qisaas ma gasho ilan waa laf jabtay bay noqonaysa laf jabtay qisaas male marka halkaa laabatadae kafka iya horta qisaastii ay noqonaysa halkaasaa gacanta laga bixinaya wa akhada arsha fi lbaaqi intan u dhimanna arshigeeda ayuu qaadanayaa iyadana oo xukuumadii markaa la qadarayee walaa tuukadu looma gooyo yamiinu midig biyasaarin bidix looma jaro walaa yasaarun bidixna looma jaro biyamiin isku mid maahe midig looma jaro walaa khinsarun faryaro looma jaro biibhaabin suul walaa anmulatun sidoo kale xubin looma jaro bianmilatin ukhraa xubin kale yani xubin faryarada ka mid a xubin maalan ama xubintii koowaad ee faryarada xubinta labaad ee faryarada loo jari maayo isku mid maaha walaa saxiixatun bishallaa xubin caafimaad qaba xubin aan caafimaad qabin oo qallalan oo aan markaa eh, baktia looma gooyo wa tu'khadu shallaau bisaxiixati laakiin tii baktiga ahayd waa loo goyni tii caafimaadka qabtay hadduu gacan caafimaad qabta gooye gacantiisuna ay bakti tahay hadduu kani markaa ku qancu yidhahdo ii gooye gacantaas intaasaan raalli ku ahay waa loo goyn laakiin waxaa la yidhi waa in dhakhaatiirtii horta la weydiiyo oo la yidhaahdo ma ka baqanayna in dhiiggu istaagi waayo haddii markaa ay dhakhaatiirtu yirahdaan waa caadi oo dhiiggu waa la istaajin karaya u iska istaagaya waxba laga baqan maayo waa loo qisaasaya wuxuu yidhi walaa tuukhadu looma gooyo kaamilat lasaabici mid faraheedu dhama gacan faraheedu dhamaystiran yihiin binaaqisati lasaabici mid faraheedu wax ka dhiman yihiin afar farood buu leeya markaasuu mid kafka gooye shantii farood ma ku yaallaan ma cagsiga isagii oo markaa far ka maqan tahay ayuu markaa mid aan waba ka maqnayni uu gacanta jaray de markaa maxaa laga gooyey ninkan afar farood baa laga gooyey ii jara hadduu idhaahdo waxaan leenahay adigu afar farood baa lagaa gooye dee shan farood xaquma lhi inaad goosato maxaa markaa la samayn de markaa wuxuu markaa uu xaq uleeyahay inuu faraha intii uu lahaa la baxo afartiis afartii afartooda ayuu la baxaya intan soo hadhayna xukuumad buu ka qaadanaya isaga halkan laga jaray soo ma intaasoo hadha xukuumadeedii bu qaadanay laakin fara intan la baxaya wa tu'khadu naaqisatu tii naaqisada ahayd ee iyadoo afarta farood lahayd maalan waa la goyn bilkaamilati haddii ay jartay mid dhamaystiran deetana dee kaasi markaa wixiisio dhamaystiran muu heline wa yu'khadu larshu can ilasbuci naaqisa farta dhimanna arshigeedii oo tobankeedii halaada ayuu dee markaa qaadanaya wuxuu yihi walaa yu'khadu asliyun bizaa'idin xubin asal ah xubin dheeraad ah looma gooyo far dheeraada mid ay ku taallu fartii dheeraadka ayd ka jaray faryaradiisa isagana la goyma ohan maayo faryaradaadaa udhigantee keen lama odhanayo shaqa iskuma laha walaa zaa'idun biasliyin sidoo kale kii siyaadada lahaa haduu faryaro jaro lama odhanayo adiga tan siyaadada abaa ah lagaa goynaya teeda unbaa loo jari ilkihiina waa saas oo kale wain qaaca anmulatan haddii uu xubin jaro fata'aakala minha alkaf deetana wixii bararisay intay noqoto gacantii oo dhamiba ay iscunto oo ay dhacdo lam yajib ilqisaasu fii ma ta'aakala waxaa iscunay qisaas ma gelayo fartii unbaa qisaastu ay noqonaysa waqiila qiil baa yidhi fiihi qowlu mukharaju ariiqa waxay odhanaysaa mee qowl labaad baa ku jiro oo la takhriijinayo masaladii hore aynu soo marnay laga takhriijinayo annahu yajibu fiihi lqisaasu in kafkii o dhan la goynaya masaladeennii hore maxay ahayd ninkii halkan muudixada lagaga sameeyey ee aragu ka tegey halkaa imaamu shaafici muxuu yidhi muudixadiina waa loo qisaas aragiina hadduu waayo waa de waxay ka dhashay mudixada ama nabarka kale ka dhalatay halkanna wuxuu yidhi far la gooyo oo nabarkii uu keeno inay gacantii oo dhami cunantoy baxdo fartii unbaa laga jari de markaa labadu meelood u iskhilaafay soo maa haddaba maxaa imaamku sidaa u yidhi baa la yidhi qola waxay tiri waa isku mide eh. meel walba laba qowl laga dhigo naqliya takriij ha la sameyo lakin saxda ah waa kala duwan baa la yidhi waxaa la yidhi araggu araggu maxubin ba arag waa manfaco xubin maaha marka wixii manface aan xubin ahayn sidiisa in isaga jinaayo loola qastaa suuragalba maaha isaga jinaayadiisu waa jinaayada meel kale loo geystunba isagana jinaayo unoqoto laakiin fartan ninkani muxuu jinaayada ugeystay farta farahan kalena maxaa suuragal ahayd inuu kafkaba gooyo de inuu goynin marka waxaa la yidhi waxyaalaha ajsaamta sideedaa jinaayadeeda loogu qastaa markaa ninkani markuu farta gooyey intan kale jinaayada umuu qasdin markaa mag iyo wixii kale laga keena uun mooyaane iyada iman mayso qisaasi halkaa iman mayso waayo wuxuu uqastay maalan qisaastii maxaa shardi ahaa qasti baa shardi ahaa soo ma iyo camdi markaa waxaa la yidhi de ninkani intan kale umuu qasdin amaa tan aragga umuu qasdin ma odhanayno oo leenahay manfacada iyadu qasad gaara maba lahaba qasadkaa kale ee maaragtay nabarka qasadkiisa uunbaa iyada qasad u ah saas markaa u kala duway wuxuu yihi wayuukadu farju xubinkii taranka waa loo goynayaa bilfarji xubinkii markaa taranka rag iyo dumarba washufru shufrigu waa xubinkii dumarka dhinaciisi dhinacyadiisi baa shufraan la yihahdo marka haddii dhinac laga gooyi bishufri isla dhinacii oo kale yaa loogu qisaasaya walunhayaani labadii xiniyood bilunhayeyni iyagana labadoodii yaa loo jaraya wain amkana hadday suurowdo akhdu waaxidatin hal xiniin in loo gooyo biwaaxidatin tii uu gooyey ukida waa loo qaadi waana suuragalde oo maarata biqowli ahli khibrat iminka dhakhaatiirtii si sahlan ayay markaa u fulin karayaan arrintaasi tii midig buu ka saare ta midig ka saarun baa lo odhanaya u ka saaraya markaa kol hadday suuragal tahay waa caadi iyadana waa loo qisaasi laakiin berigi hore waxaad mooddaa waxoogaa adayg baa jirayo in labadii la kala reebo iyaa malaha lakin ismerihi imika way adkaanaysa wayukhadu dakaru markaa farjigii hore waxaan ku fasirna xaggii dumarka wayukhadu dakaru xubinkii tarankee ragga waa loo gooyaa bidakri dakarkiiba isagana loo gooya wayuukhadu waa loo gooyaa dakaru lfaxli ninkii qoodha ahaa dakarkiisa bidakari khasiy kii markaa dhufaanaa maaragtay de masluulkaba hadduu ahay lagaba siibay waayo dakarkii dakarku waa isku mid de ninkan xiniyuhu baa ka maqan ama maaragtay bilaa manfaca ah eh, laakiin xubinku waaa la yidhi ubinkubu lamid wlmaktuunu bilalafi kii makhtuunka ahaayee xalaalaysnaa ama gudnaa dakarkiisa waa loo goynayaa bilalafi mid aan xalaalaysnayn hadduu xubinka ka gooyo isagana kiisa waa la jaraya cagsiguna waa saas oo kale oo ataa ma waaa aan maarata la gudinin hadduu kan kale gudnaa uu jaro lama odhanay isaga siyaadaa la socotay siyaada marka hore la jaraahadbaalaleey marka hore bilash meesha ugu taagan walaa yu'khadu saxiixu bilashalli buu yihi xubin caafimaad qaba oo dakar ah dakarkii ama xubinkii taranka caafimaadka qabay haddii uu mid aan xubinkiisu uu ashal yahay uu bakti yahay uu ka gooyo isaga markaa loo jari laakiin ciniinka ka duwan iska ilaali kii ciniinka ah ee aan dumarka u tegi karin lakin sidiisa kale xubinkiisu caafimaad qabe maaragtay xubin nool uu ahaa kaasi isagu waa waaa la yihi agga cunadu iyo ma dareen la-aantu waa agga wadnaha baa la yihi ma agga xubinka ma oo qofka nafsiyadiisa nafsadiisa ayaa arrintan maarata ku tacalluqda agga dareenka ku tacalluqa kuma tacalluqa xubinka wuxuu yihi wain ikhtalafaa hadday ku kala duwan yihiin fi hadday isku khilaafaan oo isku qabsadaan fi shalali xubinka aan ninkan ka gooyey xubin baktiyuu ahaa iyo muu ahayn fain kaana daalika hadii baktigaas laga hadlayaa uu yahay fii cudwin daahirin xubin muuqdo gacantii buu gacantiisu bakti bay ahayd aan buu leeyahay falqowlu qowlu ljaani ninkan dhibka geystay ayaa la dhaarinaya haddaan markhaati meeshii jirin wain kaana fii cudwin baainin xubin qarsoon sida xubinkii taranka kale hadii xubinka laysu khilaafsan yahay uu yahayna falqowlu qowlu lmajniyi calayhi ninkan dhibka loo geystay qowlkiisa ayaa la qaadanayaa wa qiila fiihimaa qowlaani ariiqa waxay leedahay m maslada laba qowl baa ku sugan eeg xubinka uu ninkan ka gooyey ayaa wuxuu yihi xubin dhamaystiran muu ahayn oo hadduu doona gacantan ka gooyey faraha mid baa bakti ahayd ama farihiisa mid baa maaragtay eh, afar farood un baabulahaa waxaa la kala qaadayaabaa la yidhi waxoogaa sheeku isku yar duuduubee siba u yar khilaafayaan waxay leeyihiin waxaa la kala qaadayaa ma wuxuu yidhi loo saasaaba loo abuurayoo xubina si saxa lo hore maaratay si eh, dhamaystiran loo abuurayba muu ahayn miyuu yidhi mise wuxuu yidhi xubin wax laga gooyey buu hadduu sheegto xubinkaasi abuur ahaan inaanu dhammaystirnayn xubinkuna uu yahay xubin muuqda sida gacmihii oo kale iyo w dhagihii iyo haddii uu yahay oo uu yidhahdo xubinkaasi xubin dhammaystiran muu ahayn kan dhibaatada loo geystay baa markhaati laga doonay haduu markhaati keeni waayana isagunbaa la dhaarinaya waayo waxaa la yidhi de alaslu baraa'atu dima dimadiisu waa inay waxaan lagu sheeganayo ka beri tahay ninkana kuma adka xubnihiisan muuqda inuu markhaati usoo helo marka hadduu markhaati waayey waxay u badan tahay ninkani siduu sheeganayo markaa asu baraatu dimihi baan rajaxayn wixii intaa ka soo haray haddii xubin qarsoon laysku qabsado iyo haddii waxa laysku khila laysku qabsaday ay tahay haddii ay tahay xubin muuqda laakiin ninkani uu leeyahay horaa wax looga gooyey oo gacanta iyadoo fari ka goan tahay iyaan anigu intii kala jaray marka ceeb xaadisa buu sheeganaya markaa qawleynkaa imanaya qawleynka ayaa imanaya markay markaa qowlooyinkaasi imaadaanna waxaa la rajaxayaa hadii xubinku uu muuqdo qowlka jaaniga ayaa la rajaxaya ninkan dhibka geystay qowlkiisaa la aqbalaya haddii aanu ninkani markhaatiya keensanin haddii xubinku xubin qarsoon uu yahayna waxaa la maqlaya maaratay la rajaxayaa qowlka ninkaa majni calayhiga waayo de way ku adag tahay markhaati inuu ukeeno xubnihiisa qarsoon inuu markhaatiya ukeeno ayaa ku adag saas daraadeed isagaa qowlkiisa la rajaxayaa halkaa ku joogo wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam